inuu maaragtay uu nabiyullaahi ayuub wiilkiisii yahay oo aynu soo marnay oo la odhan jiray bishir wiilka ayaa laga wadaa oo nabiyullaahi ayuub ka dambeeyey oo hawshii nabiyullaahi ayuub markuu dhintay sii waday marka adilo badanna lagama hayo qisatu dilkifli marka aayadaha qur-aanka ku soo arooray ayaynu ka soo qaadanaynaa laba meelood buu ilaahay ku sheegay kitaabka qur-aanka ah, dilkifli qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi bacda qisati ayuub fi suurati alambiyaa markii uu nabiyullaahi ayuub ka sheekeeyey ilaahay ayuub bacd markaa wuxuu yidhi wa ismaaciila wa idriisa wadalkifli kullu min asaabiriin nabiyullaahi ismaaciil iyo nabiyullaahi idriis iyo dalkifli iyagoo dhan waxay ahaayeen kullun min asaabiriin kuwa sabray oo ilaahaygi subxaana qaadirkaa ah u sabray oo waxa weeye cibaadadii la amrayna ka soo baxay wax alla wixii loo dirayna fuliyey dhibtii gaadhayna u sabray ayay ahaayeen ilaahay wuxuu yidhi wa adkhalnaahum fii raxmatina innahum min asaalixiin waxaanu gelinay naxariistii iyo raxmaddii ilaahay oo janno iyo wanaag baa ilaahay geliyey markii ay dhinteen waxa ayna ka mid ahaayeen dadka saalixiinta haddaba aayaddaas waxaa ku cad nabiyullahi dilkif maaragtay dalkifli inuu ahaa nebi ilaahay soo diray sababtu maxay tahay waxaa lala xiriiriyey nebiyadii macruufka ahaa oo ilaahay uu soo sheegay ayaa lala xiriiriyey oo waxa weeye lagu daray maaragtay markuu ilaahay soo ka warramayey nebiyadii oo dhan ayaa lagu daray fii suurati alambiyaa sidoo kale fii suurati asaad bacda qisati ayuub calayhi salaam ayaa ilaahay waxa uu yidhi wadkur cibaadana ibraahima wa isxaaqa wa yacquuba ululaydi walabsaar inaa akhlasnaahum bikhaalisatin dikra addaar wa inahum cindana lamina almustafayna alakhyaar wadkur ismaaciila walyasaca wadalkifli wa kullu min alakhyaar fi suurati saad ayuu ilaahayna aayadaha ku keenay isaga oo ka bilaabaya oo dhahaya sheeg maaragtay addoommadeedii oo waxa weeye addoommadii ilaahay wanaagga waxa weeye uu ku tilmaamay uu nebiyullaahi ibraahim ugu horreeyo oo isxaaq ku xigo oo yacquub ku xigo oo waxa weeye uu ku xigo maaragtay nebiyullaahi ismaaciil nabiyullaahi yasac iyo dalkifli kulligood oo dhanna ilaahay waxa uu sheegay inuu doortay oo ay yihiin min al akhyaar dadki ilaahay uu doorto oo wanaagsanaa inay ahaayeen ayuu maaragtay ilaahay aayadaana ku sheegay qaala ibnu kasiir waxa uu leeyahay raximahu llah faaldaahiru min dikrihi fi lqur'aani alcadiim bisanaa'i calayhi maqruunan maca haa'ulaa'i assaada alanbiyaa annahu nabiyun calayhi min rabbihi asalaatu wassalaam waxa uu leeyahay ibnu kasiir raximahullah sida daahirka aayadahaa ka oo waxa weeye aayadahaas ay ku tusayaan oo ku cad inuu daahirkoodu yahay maadaama qur-aankii lagu xusay dalkifli laguna daray oo waxa weeye markii s s e, laga sheekeynayay nebiyadii lagu soo daray oo maaragtay nebiyadii wanaagsanaa dikrigoodii lagu daray oo la yidhi xus maaragtay nebiyadaas nebiga lagu yidhi oo waxa weeye nabiyullaahi ibraahim iyo lala xiriiriyey ismaaciil iyo waxay ku tusaysaa aayadahaasi inuu nebi ilaahay ahaa wa haadaa mashhuurun buu yidhi wa hada huwa almashhuur sida mashhuurkaa ah oo culummadu u badan yihiin waa nooca oo waxa weeye sida waadixa ah oo culummadu u badan yihiin inuu ahaa nebi ilaahay soo diray oo maaragtay u ahaa markaa qoomkii uu la joogay nebi oo waxa weye ilaahay u waxyooday sidaa ayay culimmadu u badan yihiin laakiin khilaaf baa ku jiroo bacd alculamaa baa waxay sheegteen in uuna nebi ahayn maxay yidhaahdeen marka wuxuu ahaa bay dhaheen innamaa kaana rajulan saalixan wa xakaman muqsidan caadilan wuxuu leeyahy ibnu kathiir waxay yidhahdeen culummada qaarkood wuxuu ahaa nin saalixa oo wanaagsan oo ilaahay ka baqay oo xaakim ah oo dadka u cadaalad sameeya ayuu ahaa ibnu jariir imaamu lmufasiriin arrintaa waa ka tawaqufay oo waxa weeye aqwaashii markuu isku fiiriyey iyo aayadahi daahirkoodii arrintaa isagoo waxba kama dhihin wuu ka uu ka joogsaday laakiin sida daahirkaa nimankaa deliishaday inuu ahaa rajulan saalixan waxa ay deliishadeen xadiis daciifa oo waxa weeye qaarna ay u tiirinayaan oo odhanayaan nebigaa yidhi qaarna maaragtay laga warinaya abi muusa alashcari oo uu odhanayo wuxuu leeyahay maaragtay eh, ibn abi xaatim sida uu werinayo ayuu wuxuu leeyahay can kanaanata ibna aknas aknas ayaa waxa wuxuu yidhi waxaan maqlay abu abaa muusa alashcari radia allahu canhu saxaabigii jaliilka ah oo waxa weeye mimbarka ka odhanaya oo khudbaynaya oo odhanaya ma kaana dulkifli nebiyan ninka la yidhahdo dulkifli nebi ma ahayn ee wuxuu ahaa rajulun saalix yusallii kulla yowmin mi'ata salaatin wuxuu markaa e, saasuu ku tilmaamay wuxuu yidhi nin saalix oo cibaado badan buu ahaa fatakafala lahu dulkifli min bacdihi marka wuxuu yidhi ninkaas saalixa ninkaas saalixa oo jiray ayaa waxaa arrintiisii la wareegay bidalkifli markaasaa lagu magacaabay dalkifli haddaba arrintaa daahirkeedu waxa weeye qowlkaasi haddii nebiga loo tiiriyana waa xadiis daciifa oo waxa weeye waxba kama sugna hadduu yahay reer bani israa'iil laga keenayna hadde waxa weeye wax la rumaysta ma aha waxa weye arrintaana waa arrin cilmi geyba abi muusena ma ogaan karo taariikhna uma lahayn oo waxa weye arrintaasi ma cadda marka meel asaliya ay raad ku leedahay waxayna u egtahay tahay arrintaas inay tahay kalaamkii reer bani israa'iil leannahu salaad badan oo la tukaday iyo arrimaha noocaasa oo waxa weeye eh, eh, habkaasa arrin lagu ogaan karo ilaa bidaliil maayo wax kale laguma ogaan karo marka sidaa daraaddeed arrintaasi wax la qaadanaya ma aha laakiin aayadaha daahirkoodana loogama tegi karo leannahu ilaahay markii uu nebiyada sheegayey ayuu ku daray ee waxa weeye nin saalixa oo kale lama soo dhexgelin nebiyadee nebiyadii oo dhan baa laga sheekeynayay marka nebiyadii mar haddii la yidhi xus nebiga laguna daray dalkifli waa nebi ilaahay oo loo waxyooday wey intaa marka qodobka haddaynu uga gudubno oo aynu dhahayno qowlka raajixa oo saxiixa waxa weeye inuu dalkifli yahay nebi oo waxa weeye min al anbiyaa ka mid ah ilaahayna u waxyooday amaa laakiin cidda uu la joogay iyo waktiga uu ahaa wax taariikha looma hayo wuxuu leeyahay ibnu kathiir dadka qaar waxay yidhaahdeen nabiyullaahi ayuub dhalay qaarna waxay yidhaahdeen maya wuu ka dambeeyey wax marka kala saara oo adilla ah lama hayo wax hadda caqiide ah iyo axkaam aynu ka qaadanayno oo inooga xiranna ma jiraan marka sidaa daraaddeed waxa weeye nebiyullaahi dalkifli sidaa ilaahay uu ula xiriiriyey nebiyadii kale ayaynu u qaadanaynaa inuu nebi yahay amaa waxyaalaha kaleoo tafsiilka ah haddaynu hayn halkaasaan kaga joogsanaynaa qodobka labaad waxaan usoo gudbaynaa qisatu dilkifli kamaa rawaaha ahlu tafsiir bal sida dadka tafaasiirta culummada culamaau tafsiir bal sida ay ku soo weriyeen iyo habka ay kaga sheekeeyeen iyada oo aad u jeedid oo aad garanaysid kalaamkaas agsarkiisa in laga soo qaaday reer bani israa'iil oo waxa weeye kutubtii reer bani israa'iil in laga keenay ayaad arkaysaa wuxuu wariyey ibnu jariir raximahullah mujaahid waxa uu ka warinaya wuxuu yidhi nebi ma ahayne waxa uu ahaa rajulan saalixan wa kaana qad takafala linebiyi qowmihi nin roorkooda qoomkooda nebi u ahaa ayuu xilkii kala wareegay oo markuu weynaaday ayuu xilka u dhiibay ayuu leeyahay markaasaa lagu magacaabay dalkifli wuxuu leeyahay ibnu abi xaatimna mujaahid uu ka warinaya wuxuu leeyahay ninkaa nebigaa oo weynaaday waa nabiyullaahi yasac walyasaca wadalkifli waa tan ilaahay yidhi marka wuxuu leeyahay waxaa e, jiray nabiyullaahi yasac markaa markuu muddo joogay oo weynaaday ayuu wuxuu yidhi low istakhlaftu rajula cala annaasi yacmalu calayhim fi xayaatii xataa andura kayfa yacmal haddii aan nin u dhiibo khilaafada oo waxa weeye mas-uuliyadda aan nin ku wareejiyo oo iga dambeeya khilaafadu marka istikhlaafku waxa weeye qofka madaxdaahi inuu nin kale oo waxa weeye arrintii ku wareejiyo ayaa la yidhahdaa istikhlaaf sidii maaragtay abubakr radi allahu canhu markii uu dhimanayey uu ugu wareejiyey maaragtay cumar ibn khadaab radia allahu canhu wuxuu yidhi markaa qoomkiisii ayuu soo kulmiyey buu yidhi nabiyullahi yasac waana inoo imaan doontaa taariikhdiisu iyo waxa weeye eh, qisadiisu wuxuu yidhi marka wuxuu soo kulmiyey qoomkiisii wuxuu yidhi yaa iga aqbalaya saddex arrimood oo aan maaragtay eh, khilaafada u dhiiba man yataqabalu minii bihalaatin astakhlifuhu macnaha nin aan madaxnimadii u dhiibo oo iga dambeeya oo markaan dhinto hawsha la wareega laakiin bishardi saddex arrimood iga aqbalaa rabaa saddexda arrimood maxay yihiin yasuumu nnahaar maalin walba wuu soomayaa maaragtay wa yaquumu lleyl habeen walbana salaad buu u taagnaanayaa walaa yaqdab mana caroonayo marka cibaadadii ilaahayna waa la imaanayaa dadkiina waa kala xukumayaa mana caroonayo waa saddex masalo oo waxa weeye saddexduba ay tahay saddex aada u qiimo badan laakiin yaa awoodi kara oo waxa weeye qof maalintii oo dhanna sooman oo shaqo u taagan habeenkiina aan seexanaynin weligiina aan caroonaynin oo waxa weye aan caroonin fa qaama rajulun buu yidhi nin baa istaagay buu yihi tasdariihi caynu macnaha nin ay dadku markaa u arkaan nin liito oo aan waxba ahayn oo dadku maaragtay nin miskiin ay u arkaan baa istaagay markaasu wuxuu yidhi ana anaa ka aqbalaya buu yidhi saddexda arrimood markaasuu wuxuu yidhi maalin walba ma soomaysaa habeenkiina ma salaadaad u taagnaan mana cadhoonaysa suyahaa maalintii labaad buu haddana dadku kulmiyey sidii oo kale u yidhi dadkii oo dhan baa aamusay ninkii baa istaagay oo yidhi anaa qaadanaya arrintaa wuu qaaday marka arrintii buu qaaday kabacdina markaasuu isagu khilaafadii la wareegay fasamaahu samaahu allahu dalkifli liannahu takafala dilkifli marka waxay ka timid macnaheedu kafaaladii iyo wixii uu qaaday bay yidhahdeen biamrin fawaffaa bihi arrintii uu qaaday ayuu oofiyey marka asar aad u dheer buu soo arooriyey oo waxa weeye uu soo aroorinaya ibn abi xaatim oo waxa weeye maaragtay aad iyo aad shaydaan ku dhex jiro oo odhanaya maaragtay ibliis baa dhex galay oo damcaynu ka caraysiiyo oo wax aad u fara badan oo kalaa aad u jeedid inuu yahay kalaamkii reer bani israa'iil haddaba calaa kulli xaal masaladaasi mujaahidna ma ogaan karo oo waxa weye arrinta haddaan xadiis loo haynin waxa weeye waa arrin aan saxiix ahayn maadaama xadiis marka aan loo haynin arrintaa ka hadlay oo sidaa ku caddaynaya oo odhanaya arrintu saasay ahayd arrintan waa cilmi qeyb mana ogaan kara mujaahid iyo ibnu cabbaas iyo kayrkood midna ma ogaan karo haddaan marka midkoodna ogaan karin waxa weeye arrintaa wax laga soo qaadaya ma jiraan maadaama ayna xadiis ahayn aayadaha daahirkooda loogama tegi karo oo lama oran karo nebi ma ahayn ilaa adila saxiixa la helo sida daahirkaa ah, ayaddu inuu nebi yahay bay kutusaysaa ilaa adila saxiixa marka la helo ah, waxaan oo dhanna waxa weeye kale waa kalaamkii reer bani israa'iil wey sidoo kale abu muusa qowlkiisii ayaa ka mid a ah. marka waxa weeye sawaabtu waxa weeye sida daahirka oo waxa weeye muuqata aqwaashan inay yihiin kalaamkii reer bani israa'iil ama mujaahid ha laga wariyo ama saxaabadii ha laga wariyo ama reer bani israa'iil ha laga wariye mar haddaan lahaynin wax nas ah oo xadiis saxiixa ah oo odhanaya ma ahay nebi waxa weeye waa nebi weeye daahirka aayadduna inuu nebi yahay bay kutusaysaa sidaas ayaa maaragtay lagu qaadanayaa wallahu aclam ilaah baa garanaya marka sida saxiixa sidaa marka qowlka uu rajaxay ibnu kathiir ayaynu ku soconayna marka arrin kale aad joogto aan usoo gudbayno saddexaad waxaa jira nin la yidhaahdo alkifli marka waxaa kala duwan alkiflu wadilkifli ama dalkifli marka waliyasaca wadalkifli iyo waxaa kala duwan nin axaadiis daciifa ku soo aroortay oo reer bani israa'iil ahaa oo la odhan jiray alkiflu labadaasay marka dadku isku khaldaan oo la isdhex isdhexgelayaa waxaa marka labadaasaa kala saarayna waxaa wariyeen maaragtay laga wariyey cabdullahi ibni cumar radi allahu canhuma wuxuu yidhi nebigaan ka maqlay oo odhanaya ilaa dhowr jeer weliba aan ka maqlay buu yidhi ilaa toddoba jeer wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi kaana alkiflu ma aha marka dalkifli iyo dulkifli midna ma aha macnaha nebi nebiga ma aha alkiflu wuxuu ahaa buu yidhi min bani israa'iil ninka la yidhaahdo alkiflu wuxuu ahaa min bani israa'iil marka dadka qaar baa markay xadiidkaa maqleen inkastoo u daciifna yahay ayay waxay yidhahdeen marka wadalkifligan aayadda ku soo arooray xadiidkaanaa fasiraya oo waxa weeye marka ninkaas u ah arrintaa marka waa khalad wey wuxuu ahaa buu yidhi kana alkiflu min bani israa'iil laa yatawaracu min denbin camilahu kama uunan iskama eh, maaragtay kama uu dhowrsan jirin buu yidhi dunuubta uu samaynayo dembi alla dembigu arko waa geli jiri oo wuxuu ahaa nin macnaha faasiqa oo dembi badan oo xumaan samaynaya oo waxa weyaan ilaahay ka cabsan ayuu ahaa ninka noocaasa marka ilaahay aayad qur-aanah inta ku soo aroortay magaciisa in akhyaartii lagu daro iyo nebiyadii suurtagal maaha marka waxa weeye dadka odhanaya ninkaasuu ahaa waa arrin khalada wey wuxuu yidhi bay yidhahdeen marka xadiidku wuxuu yidhi gabar baa u timid marka waxa uu siiyey sitiina dinaaran calaa an yada'ahaa ee yujaamicaha inuu ka zinaysto ayuu wuxuu ula shardi tamay eh, aan kaa zinaysto laakin bishardi lacagtaasaan ku siinaya lixdan dirham ayaan ku siinaya dinaaran berigaasna dee lacagtu aad bay qaali u ahayd oo maaragtay lama goyn karin oo halka dinaar baa wuxuu ahaa lacag aad iyo aada u badan marka lixdan dinaar qofkii helaa waa qof taajira wey oo lacag aada u fara badan helay laakiin gabadhaani ma ahayn gabar xun oo waxa weeye naagaha xunxun ma ahayn ee gabar waxay ahayd gaajo arrinta u geysay aad bay u gaajootay oo faqri baa ku dhacay markaasay iscelin weydo waxay tiri waa yahay waxaa rabti sameeye lacagteen siiye lacagtii buu siiyey mar alla markuu damcay inuu jimaaco oo waxa weeye ninku xaaskiisa sida uu ugu tago uu labadeedii lugood dhex fadhiistay ayay gabadhii boohin ay ka wareegtay oo ay boyday oo ilma ka soo daadatay oo geriirtay markaasu wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay miyaan ku khasbay maxaad u ooyeysaa qaalad waxay tihi laa ima aad khasbin walaakin haadaa camalun lam acmalhu qad macnaha camalkan aad igu khasabtay oo waxa weeye aad lacagta igu wahaysay weligay camalaan sameeye ma ah gaajaa ii geysay iyo dhibaato sidaa daraaddeed ayaan la ooyey oon la naxay oo ilaahay baa ka cabsanaya markaasu intuu naxay ka istaagay oo waxa weye isaga kacay lacagtiina siiyo wuxuu ku yidhi lacagtana qaado kabacdi markaasu wuxuu yidhi wallahi laa yacsi allaha alkiflu abada alkiflu weligii dib dambe ilaahay u caasii famaata min leylatii macnaha wuu toobad keenay habeenkiisii buu dhintay isla habeennimadii buu dhintay fa asbaxa maktuuban calaa baabihi qad gafara allahu alkifla waxaa albaabkiisii ku qoran ilaahay waa u dembi dhaafay ninkii la odhan jiray alkifl haddaba marka xadiidkaas hadduu saxiix ahaan lahaa waxa weeye markaas waxbaa laga qaadan lahaa laakiin horta xadiidku waa xadiis daciifa imaamu axmed baa wariyey iyo imaamu tirmidi iyo xaakim majhuul baana ku jira sanadkiisa oo nin la yidhahdo sacad mawla dalxa ayaa ku jiro majhuul aan la aqoon marka sida ibnu kathiir iyo ibnu xajar iyo ay caddeeyeen sheikh alalbanina wuxuu ku daciifiyey fi sunan tirmidi iyo fi silsilati axaadiis adaciifa iyo daciif aljaamic iyo daciif atarkiib ayuu ku daciifiyey marka intaasoo dhan ayuu xadiidku daciif ku yahay oo waa xadiis daciifa marka sunan tirmidi waxaad ka helaysaa raqamka laba kun afar boqol sagaashan iyo lix daciifadana afar kun iyo siddeetan iyo saddex daciifuuljaamicna afar kun boqol iyo konton daciifu tarkiibna kun iyo afar boqol afartan iyo lix marka tacliiq uu ku keenay daciifu t eh, daciifu tarkiib ayaa sheikh albani waxa uu yidhi wa qaala alxaakimu saxiixu lisnaad haddana markaasuu hadalkaa tacliiqiyey oo wuxuu yidhi qowlkaas uu yidhi haakadaa qaala bu qaaluu w fii isnaadi tirmidi buu yidhi walxaaki majhuulun wa shaddat riwaayatu ibni xibbaan fajacala makaanahu hiqa wa huwa gayru maxfuud wuxuu leeyahay halkan sheikh albani raxmat ullahi calayh xadiidkan qowlkaa uu yidhi xaakim waa saxiix ilisnaad waxba kama jiraan majhuul baa ku jira waana daciif saxiixna maaha imaamu tirmidina wuxuu ka soo naqlinayaa uu leeyahay imaamu tirmidi wuxuu yidhi wa rawaahu bacduhu mawquufan qaarkood waxay ku wariyeen inaan nebigaba loo tiirino xadiidku uu mawquuf yahay wuxuu kaloo yidhi famaa ashbaha bilisraa'iiliyaat maxaa aad buu ugu eg yahay oo maaragtay inuu yahay xadiidkaani kalaamkii reer bani israa'iil leanno iyagaa maaragtay waxyaalo khuraafaada oo aan jirin keeni jiray oo waxa weeye waxyaalo tanaaquda wa bikhaasatan bilafdi ibni xibbaan fa innahu mukhaalifun lilqur'aani qur-aanka ayuu khilaafsan yahay sababtuu qur-aanka ku khilaafsan yahay waxay tahay halkaan meesha uu ka yidhi xadiidka daciifa kaana alkiflu ayaa riwaayadda ibnu xibbaan waxay leedahay kaana dulkifli oo macnaha dulkifli oo nebi ahaa ayaa arrintaas reer bani israa'iil buu ahaa saasuu ku dhacay arrintaas haddaba marka arrintaasi arrin munkara weeye loomana tiirin karo maaragtay nebiga sala allahu alayhi wasalam waxaad ka helaysaa marka tacriiqa daciifu tarkiib majalada labaad boqol iyo labaatan iyo toddoba safxada ah ayaad ka helaysaa haddaba halkaa waxaa inooga caddaatay oo kalaamkaas uu inoogu soo khulaasaynayaa sheikh albani ullahi caleyh xadiidkaa inuu daciif yahay ayna waxba ka jirin imaam ibnu kasiirna wuxuu inoo caddeeyey oo inoo khulaasaynayaa nabiyullahi dilkifli inuu nebi ahaa daahirka aayadahana ay waajib tahay in la qaato oo lagu dhaqmo ilaa nas in la helo ka duwaya mooye haddaba wax kale oo la raacayo ma jiraan iyo aqwaal maaragtay reer bani israa'iil uma baahnin sida saxiixa waxa weeye in lagu dhaqmo saa dilkifli dilkiflina waa nebi ilaahay uu soo diray marka qisatu dilkifli intaa ayay ku eg tahay waa qiso kooban oo yar intaa marka ayaan kusoo gebagabaynaynaa ilaah baa garanaya sawaabteeda وسubحaanaka اللهma وبحمdika أشhهadu an lا إلaha ilا أnta أstغفirka وأتuب iلyk والحمdu للhi رب العاalمين